رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين weli waxaan dhexda oga jirnaa kitaabkii xusnu muslimka aladkaar xusaskii waaye bacda asalaami taa waa intaan la salaamo noqsanin ka hor tanna waa marka laga salaamo noqsado min asalaati salaada xaggeeda waxaad dhahaysaa astakfir allaha alaaan saddex mar allaahuma anta asalaamu wa minka asalaamu tabaarakta ya da aljalaali wاlkraami saddex mar astakfir allaha ilaahayow ii dembi dhaaf allaahuma anta asalaamu ilaahayow alla salaam ahoo badbaaday oo nabadgalay ayaa tahoo nusaan iyo ceeb oo dhan ka nabadgalay wa minka asalaamu salaamta iyo badbaadada xaggaaday ka timaadaa tabaarakta khayrkaagaa batay yaa da aljalaali wاlkraami midka jalaalkii ikraamkii karaamada iyo deeqda u saaxiibka ahow laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ayaad dhahaysaa haddana allaahuma laa maanica ilaahayo wax mancin kara oo diidi kara maba jira limaa actayt waxafiidkood bixisa walaa muctiya wax bixin karaa male limaa manacta waxaad manciso diiddo walaa yanfacu wax uma tarta daljaddi mid hodantinimo iyo deeq iyo nasiib u saaxiiba minka aljaddu deefta iyo jadka iyo qadiga kulli xaggaaguu ahaaday laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah lahu almulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ayaad dhahaysaa haddan waa salaadda ka gadaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah xeelad iyo awood aan caqli iyo diinta ugu raacna melihid ilaa inaad nagu saacido maahine laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyaah lama ahe ilaah kale ma jira mana caabudayna ilaa asaga maahana walahu nicmatu nimco fadli asagay u sugnaatay walahu sanaa'u alxasani iyo ammaan wanaagsan laa ilaaha ila allah mukhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun annagoo u khaalis yeelayna ilaahay diinkii hoggaansanka kaafiriinta haba karaahsatee waxaad dhahaysaa subxaana allah walxamdu lilaahi wallaahu akbar alaaan waalaaiin soddon iyo saddex mar waxaad ku boqolaynaysaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu almulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir waxaa kaloo akrinaysaa suuratu ikhlaas bismi illaahi araxmaan araxiimi qul huwa allaahu axad allahu samadu lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waa markay dhaheen sif lanaa rabbaka rabbigaaga noo sifay dhagax miya dhayman miya dahab miya noo sheegma moxamedow ilaahaaga muxuu ka samaysan yahay ilaahay baa soo dejiyey qul dheh yaa khayru khalqi illaah huwa allah asagu waa ilaahay axadun waa mid keligiis ah allaahu samid ilaahay alla samid ah oo sayid ah waaye ama samid waaye alla umuuraha loo bandhigto axwaajta iyo dhibaatooyinka iyo dantana loo sheegtoo la dhaho ilaahayow dhibkaasaa nasaarana naga qaad lam yalid wax ma dhalin walam yuulad lama dhalin walam yakun lahu kufuwan axad kufo dhigmaana ma jiro waxaad kaloo akhrinaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul acuudu birabbi alfalaqi min shari maa khalaqa wa min shari gaasiqin idaa waqaba wa min shari nafaafaati fi lcuqadi wa min shari xaasidin idaa xasada qul dheh acuudu waxaan magan galay birabbi alfalaqi allaha wax kala dilaaciyo ayaan magan galay min shari maa shay shartii ayaa ka magan galay khalaqa uu abuuray wamin min shari kaasiqin habeenka shartiisaan ka magan galay idaa waqaba marka uu soo gala ama uu mugdiyoobo wamin min shari naffaasaati kuwa wax afuufa filcuqadi gunudaha dhexdooda waa sixirka iyo waxyaabaha markaa la midka ah wa min shari xaasidin xaasid shartiisa ayaan ka magan galay idaa xasada qul dheh acuudu birabbi innaasi waxaan magan galay dadka rabbigooda melikinnaasi boqorkii dadka ilaahi nnaasi ilaahii dadka waxaan ka magan galay min shari lwaswaasi midka wax waswaasiye shartiisa alkhannaasi dhuumashada badan gadaaluu istaagga badan alladii kaasoo yuwaswisu fii suduuri innaasi dadka laabahooda waswaasiya oo min aljinnati waannaasi jinni iyo insi ah bacda kulli salaatin salaad kasta gadaalkeeda intaa ka gadaal waxaad akhrinaysaa allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawmun waa aayat lkursi allahu ilaahay laa ilaaha ilaah ma jira ilaa huwa isaga maahane alxayu alqayuum alla xayi ah oo nool waayoon noloshiisu ay daa'im tahoon dhammaanayn alqayuum alla maamulo u taagan waaye koonkiisa laa ta'khudhu ma qabata ilaahay sinnatun gamaanyo walaa nawmun iyo hurda lahu waxaa u sugnaatay maa fi samaawaati wamaa fi lardi samaawaatkii arlada waxaa ku sugan ee mandalladii kee waaye midka yashfacu ka shafeeci kara cindahu ilaahay agtiisa ma jira ilaa biidnihi ilaa ilaahay idinkiisa maahane yaclamu wuxuu og yahay maa bayna aydiihim waxa dadka hortooda ahaadii wamaa khalfahum walaa yuxiituuna bishayin shay ma koobi karaan oo min cilmihi cilmigiisa ilaa bimaa shaaa wixii asaga uu doono maahane wasica wuu ka waasic noqday kursiyuhu ilaahay kursigiisa alsamaawaati waalarda samaawaatkii arlada ayuu ka weyn yahay walaa ya-uuduhu mana dhibta ilaahay xifduhumaa ilaalintooda wa huwa alcaliyu alcaliim alla sareeya oo weyn waayo kursigan sidiisaa loo dhaafaa ilaahay kursi ayaa u sugnaaday sidiisaa loo aaminaa waa istawaha oo kale waa shay macluuma oo haabit oo kitaabkii axaadiista ku sugan sidooda in loo aaminoo loo mara ay waajib tahay kursigu suu u yaalaa iyo maxaa laga sameeyey alwaax miya iyo kulli mamnuuc waayo su-aasha waa la aaminaa sideedaana loo gudbaa lama yaqaana cilmigeeda ilaa ilaahay maahana subxaana wa tacaala caqiba kulli salaatin ayaad aad kursi akrinaysaa salaad kasta gadaasheeda waxaad kaloo dhahaysaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah ilaahay meehee alla kale ma jira xaqnimo lagu caabudo keligii asagoo ahoo shirki lahayn lahu mulk lahu lmulku mulkii ayaa u sugnaaday ilaahay walahu lxamd mahadna asagaa iskale yuxyi waa nooleeyaa qofkuu doono wayumiitu waa dilaa qofka uu rabo wahuwa calaa kulli shayin qadiir shay kastaa waa kari karaa cashara maraatin toban mar dheh bacda salaati almaqribi waasubxi salaada subxeed iyo salaada maqribkaa ka gadaal toban mar ayaad dhahaysaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu الmlk وlah الxamd yuxyii وayumiitu whuwa calى kuli شhayءi qadiir intaa ka gadaal waxaad dhahaysaa allahuma inii as'aluka cilma naafican warisqan طayiba وacamala mutaqabala wa bacda الsalaam min salaati اlfajri waa salaada subax marka laga salaama noqsada ka gadaal allaahuma inii as'aluka ilaahu waxaan ku su'aalanaa cilman naafican cilmi waxtar lahoo xumaan naga reebo khayrka na tusiya janno aan ku gaarno cadaabka naganaga teeda wa risqan ayiban risqi ayiba ayaan ku su'aalanaa ha badnaada ha yaraada waa risqi xalaal ah wa camalan mutaqabbalan iyo camal la aqbalee camal fara badan oo la qabto lagugu soo tuuro faa'iida uu leeyahay ducadee markaa ma laha ducaau salaati istikaara waxaan gelaynaa salaada lagu magacaabo salaadii istikaarada ducadeeda istikaarada waa salaad la tugto qofku markuu arin damco matalan waxaad damacday inaad safarto waxaad damacday inaad guurto waxaad damacday inaad guursato dadka wax faaliya u tegin haddhii naagtaanaan rabaa ii fiiriyo burjigeeda ma ii dhalaysaa ma samay waa xaaraam waana mamnuuc ilaahaaga la tasho maxaad samaynaysaa marka qaala jaabiru jaabir ibni cabdilaahi wuxuu dhahay radia allaahu canhuma asi i aabbiiba allah ka raadi noqdee kaana wuxuu ahaa rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam yucallimuna alistihaara istikhaarada ayuuna beri jiray fi lumuuri kulliha umuuraha dhammaantood inaanu istikhaaraysana kamaa yucallimunaa assuurata min alqur'aani sida uu noo beri jiray suurad qur'aanka ka mid ah sida qur'aanka suuradaheeda uu noo beray ayuu istiqaarada noo beri jiray nebiga istiqaarada inay ahmiyad weyn leedahaad ka fahmaysaa yaquulu wuxuu dhahaya nebiga idaa idaahama hadduu damca axadukum axadkiin bilamri amar hadduu damca falyarkac rakcatayni laba ragcadood ha tukado sharad qabri ha ka gala maanta taala haddaan arrinta macnaa horta hore sheikha in sharad laga galo waayo rasuulkuna wuxuu leeyahay fal yarkac ragcatayn boqorkii ku uumay hor istaag oo waxba aan ka caajisaynin min hayri alfariidati oon waajibka ahayn waa laba ragcadood oo sunno ah. uma liyaqul intaa ka gadaal ha dhaho allaahuma ilaahayo inii anigu astaqiiruka waxaan kaaga qeyr dalbanayaa bicilmika cilmigaaga markaad labadii ragcadood dukato ducadaa ku ducayso waa markaad salaada dhammaysa kadib uma liyaqul ka gadaal ha dhaho allaahuma ilaahayow inii anigu astakiiruka waxaan kaaga kheyr dalbanayaa bicilmika cilmigaaga wa astaqdiruka waxaan kaaga qudrad iyo awood weydiisanaa biqudratika qudradaada iyo awooddaada ayaan kugu su'aalanaa wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa min fadlika alcadiimi fadligaaga cadiimka ayaan ku weydiisanayaa fainaka taqdiru ilaahayow adigu waa kartaa walaa aqdiru ani ma karo xaaladaan aan raba inaan sameeyo adaa awood u leh ani awooddeeda melihi daciif ayaan ahay antum nnaas yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid tabarteeda adaa leh adimelihi wa taclamu waad og tahay inay khayr ii tahay iyo inaysan ii ahayn arrintan aan rabo walaa aclamu ani ma ogi wax aan kala ogahay ma laha wa anta callaamu lguyuubi qaybyaalkoo dhan caalimkoodaa tahay allaahumma ilaahayow in kunta haddii aad tahay waaba tahaye taclamu mid og anna haada alamr amarkaaneekana wayusamii xaajatahu daddiisu meesha ku magacaaba ana haada alamar meesha ku qoran tahay ayaad dhahaysaa ana haada nikaax guurkaan aan raba inaan galo safarkaan aan raba inaan galo tijaaradan aan raba inaan galo shaqadan aan raba inaan galo haddii ay ii tahay khayrun lii mid khayr ii ah ani fii diini wa macaashi wa caaqibati amri diinkayga noloshayda iyo ciribtayda dambaba ow amase qaale wuxuu yidhi nebiga caajilihi wa aajilihi arintiisa kiisa soo degdega iyo kiisa daahaba hadduu khayr iigu jiro faqdurhu lii allow ii qadar wayasirhu lii ii fududay uma baarig lii fiihi ka gadaalna ii barakeey <clears throat> duca qiimo badan waayo wa in kunta haddiise aad tahay ilaahayo waaba tahay taclamu mid og anna haada alamra amarkan ee kan ah sharun lii inuu shar ii yahay fii diinii wa macaashii wa caaqibati amri diinkayga iyo noloshaydii ciribtayda dambe ow qaala caajilihi wa aajilihi kiisa soo degdega iyo kiisa daahaba hadduu shar ii yahay fasarifhu canii ilaahayow iga iil <clears throat> wasrifnii canhu anigana xaggiisa iga iil arrintana ha ii keenin anigana yaan u tegin ilaahayow culays iga saar waqadur liya alkhayra khayrka ii qadar xaysu kaana meesha uu yahay uma ardinii bihi kadibna iiga raali noqo kadibna ilaahayow khayrkaa iga raali noqo wamaa nadama ma nadaamoodo ma shallaayo man istaqaara alkhaaliqa qofkii khaaliqa istiqaara u samaysta oo washaawara la tashada almakhluuqiina almu'miniina dadka makhluuqa ah ee mu'miniintaa la tashada oo watababata fii amrihi amarkiisa markaa ku sugto liannahu faqad qaala subxaanahu ilaahay wuxuu yidhi washaawirhum fi lamri mu'miniinta amarka kala tasha fa idaa cazabta haddaad go'aan gaartood arrin goosata fatawakal cala allah ilaahay talada u dhiiba subxaanah wa tacaala adkaaru asabaaxi waalmasaa'i adkaartii ayaan ka meesha subax iyo galab la akhriyo alxamdu lilaahi waxdahu wasalaatu wasalaamu calaamad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaata shaksi laa nebiya bacdahu nebi aan gadaashiisa ka dambaynin waa nebi moxamed acuudu billaahi waxaan ka magangelayaa ilaahay min ashayطaani arajiim waxaad akrinaysaa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khudhu sinatu walaa nawm ilaa aakhirkeeda waa soo fasirnay waxaad kaloo akrinaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul huwa allaahu axadun allaahu samad ilaa aakhirkeeda waa soo fasirnay waxaad kaloo akrinaysaa subaxdii qul acuudu birabbi alfalaqi ilaa aakhirka qul acuudu birabbi annaas ilaa aakhirka alaaa maraat alaaa maraat ayaad markaa akhrinaysaa intaa ka gadaal waxaad asbaxnaa wa asbaxa almulku lilaahi waa markaad waa beriisato asbaxnaa subxaysanay wa asbaxa almulku mulkiga iyo maamulka iyo madaxtinimada lilaahi bay la waaberiisatay beriisatay subxaana wa tacaala weli maamulka ilaahay baa iskale lagama qaadin mana la afgembinin mana la afgembin doono subxaana wa tacaala wa asbaxa almulku lilaahi walxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lah lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir rabbi rabbiyow as'aluka waxaan ku su'aalanaa khayra maa fii hada alyowm yoonkaan ee kana khayrka ku dhex jira wa khayra maa bacdahu khayrka ka dambeeya wa acuudu bika allah waxaan kaa magangelayaa min shari hada min shari maa fii hada alyowmi yoomkaan ee kana shartiisii wa shari maa bacdahu sharta ka dambaysa rabbi rabbiyow acuudu bika waxaan kaa magan galay min alkasali wahsi wahsigaan waa wahsi diinta laga wahsado waa wahsi salaada laga wahsado iyo wax walba oo khayr ah ilain haddii nala dhaho kaalaya salaada dukada waa ka wahsanaa haddii sheeke iyo waxyaabo kalena loo waca iyo meelo kalena waa u orodnaa marka acuudu bika min alkasali waa wahsi wa suu'i ilkibari odaynimo weyn oo xun ayaan kaa magan galay kibar waa soo tilmaanay waa da' gabow ah oo xun heer ay dadku ku ee ku dhaan gacalka geeriya loo tuuga inuusan ilaah ku gaarsiinin lix iyo saddex iyo lixdan sano ayaa lagu fasiraa ilaa nebiga ilaahay ayuu ka magangeli jiray sidaa darteed da'duu ku dhintay waa lixdan iyo saddex sano rabbi rabbiyow acuudu bika waxaan kaa magan galay min cadaabin cadaab oo fi nnaari naarta dhex ah iyo wa cadaabin fi lqabri cadaab qabriga dhexdiisa waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma bika asbaxnaa wa bika amsaynaa allow adaan kuu subxaysanay adaanana kuu galabaysanaynaa wa bika naxyaa adaan kuu noolnahay wa bika namuutu adaan kuu dhimanay samaynaa wa ilayka nushuuru aruurka iyo kulankana xaggaagu ahaaday waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta adahayo rabbigay ayaa tahay adi meehe alla kale ma jira khalaqtanii waad i wa ana cabduka ani addoonkaagaan ahay wa ana calaa cahdika aniga ballantaadaan ku jira iyo wa wacdika yaboohaaga ma statactu intaan awoodi karo acuudu bika ilaa waxaan kaa magan galay min shari maa sanactu shartii aan sameeyey abuu'u laka waxaan ku ictiraafaya oon kuu qiranaya adiga binicmatika nimcadaada calaya korkeyga aad yeeshay ayaan rabbow ku ictiraafayaa wa abuu'u waxaan kaloo kuu qirayaa bidembi dembigayga ilin dembiilan ahay fakfir lii ii dembi dhaaf fa innahu laa yakfiru dunuuba maxaa yeelay dembiga ma dhaafa ilaa anta adiga maahine baadari dembi ma dhaafa qabri laqad waxaad waxgeysay iyo waxyaabo kale aad geysana dembi makuu dhaafa sidaa darteed adi meehee cid kaloo dembigayga dhaafi kara malaha laha axadda kiniisad ma aadaay oo baadariga dhihi maaya ii dembi dhaaf ilaan waa addoon anoo kale ah aduu kuu baahan yahay dembi dhaafkaagaan baahi u qabaayo fakfir lii ilaahw ii dhaafa innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta adi meehee cid kalena dembiga ma dhaafo gobollada qaarkoodna inta siyaarada la gaaro qofkiiba neefkeenuu dhaaf marka la qubeeyo iyo dembigooda waa la dhaafay hala kala dareero waay xaaladda noocaasi waa been allaahumma ilaahayow inii anigu asbaxtu waan subxaystay ushhiduka waxaan markhaatikaaga dhigayaa wa ushhidu waxaan kaloo marag uga dhigayaa xamalata carshika malaa'igta carshigaaga xambaarsan iyo wa malaa'ikataka malaa'igtaadaba iyo wa jamiica khalqika khalqigaaga oo dhan annaka anta allahu laa ilaaha ilaa anta waxdaka laa shariika lak wa anna muxammadan muxamedna cabduka warasuuluka inuu yahay arbaca maraatin afar mar ayaad dhahaysaa waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma maa asbaxa bii ilaahayo wixii ani igu waaberiistay anoo haysta oo min nicmatin nimco ah aw biaxadin min khalqika ama axad khalqigaaga ka mida wixii nimco ay haystaan fa minka xaggaaga ayuu ka yimid waxdaka keligaa laa shariika laka adoon shirki lahayn falaka alxamdu adaa mahad iskale walaka ashukru shukrina adiguu kuu sugnaaday allaahuma caafinii ilaahayow cafi fii badanii badankayga caafimaad iisii jirada iyo cudurka iga batay axadi caafin karaa male allaahuma caafinii fii badanii ilaahow badankayga io caafi si aan kugu caabudo oon salaada si fiican u tukado waaye ee maaha inaan cayaaro oon duntoon qabiil u dagaalamo allaahuma caafinii ilaahayow ii caafimaadsii fii sancii dhegahayga cudur ayaa ka batooxan iyo fusig iyo heesan ku dhagaystaaye ilaahayow si aan khayrka iyo wanaagga ugu dhegaysta iyo diinka allaahuma caafini ilaahuw ii caafimaadsii fii basarii indhahayga xumaanaan ku fiiriya waxaan rabaa inaan khayrka u adeegsaday iga caafi xumaantoo dhan ee iigu leexi wanaagga laa ilaaha ilaa anta adi meehe alla kale ma jiro allaahuma innii acuudu bika ilaah waxaan kaa magan galay min alkufri gaalnimo kufri aad ilaahay aqoonsa weyso rabbiga aad ka siwayso haddii lagu dhaho ilaahay aamin itus oo itaabsii aad dhahdo taasaan kaa magan galay ilaahayow iyo walfaqri fakhiirtinimo ayaan kaa magan galay faqrigu waa xun yahay heerdiinta aad ilowda ayuu ku gaarsiinaa wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa laa ilaaha ilaa anta adi ma ahee alla kale ma jira alaaa maraatin waxaad kaloo dhahaysaa xasbiya allah laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu alcarshi alcadiim sarca maraatin toddoba mar xasbiya allah ilaahayaa igu filan ilaaliyo kale ooma baahni waardiye ooma baahni xasbigaygii kaafigayga waa ilaahay laa ilaaha ilaa huwa asaga meehee mid kale ma jiro calayhi tawakaltu korkiisa ayaa talada u dhiibtay wahuwa rabu alcarshi alcadiim carshiga cadiimkaa rabbigiisa waaye allaahuma inii as'aluka alcafwa waalcaafiya ilaah waxaan ku su'aalanaa cafin caafimaad oo fi dunya waalaakhira haddii jasadkaaga caafimaad lagu siiyo sariirta aad ka soo kacayso maca daalika dembigaaga la dhaafay kheyr adduun iyo mid aakhiraad haysataa allaahuma ilaahayow inii anigu asaluka waxaan ku su-aalanaa alcafwa waalcaafiyata oo fii diinii wa dunyaaya caafimaad iyo cafin oo diinkaygii adduunkaygii wa ahlii ehelkayga ah iyo wa maalii xoolahayga waayo haddii caafimaad lagaga siiyo diinkaaga oo si fiican aad alle u caabuddo adduunkaaga aan lagugu dhibin ehelkaaga waa xaaskaaga iyo ilmahaaga ay kuu wanaagsanaadaan maalkaaga wax dhib iyo mashaakil uusan ku ahayn xaaraam iyo ribo uusan ku imaanin khayr adduun iyo mid aakhiraa lagu siiyey allaahuma astur cawraatii ilaahayow cawro socotaan ahee cawradayda astur waamin rawcaati cabsidayda ilaahayow amingeli allahuma axfidnii min bayni yadaya ilaah hortayda iyo xifdigii wa min khalfii wa can yamiinii wa can shimaalii bidixdaydii midigteeda wa min fawqii iyo korkaygaba wa acuudu bicadamatika cadamadaada ayaan ka magan galay an uqtaala min taxtii in hoos layga dafo oqotaala min taxtihi waxaa dhici karta in loola jeedo dhulgo wax la dhahaa jira maca daalik inuu ilaahay dhulka kula gooyo ama dhulgariir yimaadoo hoos aado intaasoo dhan rabbow adaan kaa magan galay allaahuma ilaahayow caalima alqaybi qaybka caalimkoodii washahaadati waxyaabaha xaadirka ahaw faatira asamaawaati waalardi allaha samaawaadkii allada abuurow rabba kulli shayin shay kasta rabbiga iskale iyo wamaliikahu allaha mulkiyayow ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa anta acuudu bika waxaan kaa magan galay min shari nafsii naftayda sharteeda naftaada waa sharoole xumaan ma ahee wanaag ma rabto baail ma ahee xaq ma rabto diin la'aan ma ahee diin ma rabto sidaa darteed nafsada la ammaaratun bisuu waa mid xumaanta dadka amarta waa min shari shayaan shaydaanka ka sii daran shartiisa ayaan kaa magan galay nafta iyo shaydaan hadday ishelaan way dhammaatay iyo wa shirkihii shirkigiisa waa an aqtarifa calaa nafsii inuu nafteyda ku kelifa suu'an xumaan ow amase ajurahu ilaa muslimin qof muslima xaggiisa uu iigu jiida inaan xumaan ku falo taasaan ilaahayow kaa magan galay waxaad kaloo dhahaysaa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi asamaa wa huwa asamiicu alcaliim bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa alladii allihii laa yaduru uusan dhibayn maca ismihi magaciisa la jirhkiisa shay-un fi lardi walaa fi asamaa wax walbo ilaahay magaciisa lagu daraa dhib ma soo gaaro wa asamiicu alcaliim radiitu billaahi rabban wabilslaami diinan wabimxammadin sala allahu calayhi wasalam nabiyan alaaa maraat rabbinimo ilaahay baan raalli uga noqday islaamkana diin diinna islaamka dheh nebigana maxamedna nebinimo ayaan raalli uga noqonay yaa xayu yaa qayuum allaha xayiga ah oo nool ee taaganow biraxmatika naxariistaada astakiitu ayaan kugu gargaar weydiisana aslix lii io wanaaji sha'nii kulli kullah sha'nigayga oo dhan walaa takilnii ha ii tala saaranin ilaa nafsii nafsadeeda darfata caynin hal ilbiriqsi ha isdhihin ha idhihin ilaayow hal ilbiriqsi waa kuu soo noqonaya ismaamul ileen ma ismaamuli karo mar walba xaaladeeda adiga ilaahayow la soco asbaxnaa waan subxaysanay wa asbaxa almulku lilaahi رب الcاalمين allahuma ilaahayow inii asأaluka waxaan ku su'aalanaa khayra hada اlyowmi maalintan khayrkeeda fatxahu furitaankiisa wanasrahu guushiisa wa nuurahu nuurkiisa wa barakatahu barakadiisa wa hudaahu hanuunkiisa wa acuudu bika waxaan kaa magan gala min shari maa fiihi sharta ku dhex jirtay wa shari maa bacdahu sharta markaa ka dambaysa waxaad kaloo nahaysaa asbaxnaa calaa fidrat اlislaam wa calaa kalimati اlikhlaas waxaan ku waabariisanay fidrada islaamka waa diinta islaamka wa calaa kalimati likhlaas kelimada ikhlaaska waa tawxiidka wa calaa diini nebiyina nebigeenna diinkiisa muxamedin ahaa sala allahu calayhi wasalam wa calaa millati abiina ibraahim miladii aabbaheen ibraahim xaniifan ka soo iilatay baatilka muslima xaal muslim uu ahaa ibraahim wamaa kaana min almushrikiin mushrikiinta mid ka mida ma ahayn subxaana allahi wa bixamdihi mi'ata mara boqol mar ayaad dhahaysaa subxaana allahi ilaahay baa nasan wa bixamdihi mahadna asagaa iskale laa ilaaha ila allah ilaahay mehe alla kale ma jira waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir cashara maraat toban mar ayaad dhahaysaa ow maratan waaxida ama hal mar cinda alkasali haddii ay hurda ku hayso ilaa waa salaad subax kadibe cindalkasali mar allaala marka adiga waxoogaa wahsi uu kugu jiro hal mar iska dheh haddii aad firfircoon tahayna cashra maraat laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir miata mara waa boqol mar idaa asbaxa qofka hadduu subxaysto subxaana allahi wabixamdihi ilaahay baa nisaan mahadna asaa iskale cadada khalqihi intuu abuuray wax la eg waridaa nafsihi naftiisa raadihashadeeda wa zinata carshihi carshigiisa zinaha iyo culayska uu leeyahay iyo wa midaadi kelimaatihi kelimooyinkiisa fidnaantooda iyo badnaantooda in la eg ayuu rabbi mahadsan yahay nasahan yahay alaaa maraatin dheh ayuu dhahayaa qofka idaa asbaxa marka uu waabadiisto allahuma inii asaluka cilma naafican warisqa طayiba wacamala mutaqabalan idaa asbaxa wuxuu kaloo dhahayaa astakfir allah waatuubu ilay astakfiru allaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiistay wa atuubu ilayhi xaggiisaan u soo noqday mi'ata mara fi lyowm maalintii boqol mar haddana wuxuu dhahaa acuudu bikalimaati illaahi attaamaati min shari maa khalaqa alaaa maraatin idaa amsaa waa markuu galabaysta allahuma salli ilaahayow u naxariiso oo wasallim nabadgeli calaa nebiyina nebigeenna muxamedin ahaa cashra maraatin toban mar wabilaahi towfiiq wallahu والله سبحانه وتعالى أعلم